بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد التمييز waxaynu ka bilaabaynaa boga laba boqol iyo toddobaatan iyo casharka tamyiizka ayaynu ka bilaabaynaa ereyga tamyiizihi waa masder ficilkiisuna mayaza oo facala ah ayuu ahaa facala fasara tafsiir baa la yidhaha mayazana tamyiiz baabkani lix magac ayuu leeyahay saddex ka midihi waa masaadir saddex ka midihina waa ismi faacil tamyiiz waa loo yaqaanaa oo waa masder tafsiirna waa loo yaqaanaa oo waa masder labaad tabyiinna waa loo yaqaanaa oo waa masder saddexaad ama tamyiiz dheh ama tafsiir dheh ama tabyiin saddexdooda ismi faacilna waa loo yaqaanaa waa facala tamyiiz muxuu noqonayaa ismigiisa faacil mumayiz tafsiirna muxuu noqonayaa ismiga faacil mufasir tabyiinna muxuu noqonayaa ismiga faacil mubayin saddexdaa ismi faacil iyo saddexdaa masder isku lixdaaba cashirkanaa loo yaqaanaa baabun wa tamyiizu tamyiizkii weeyi baabkan waxaynu kaga warbixinaynaa tamyiiska wa huwa tamyiizku ismun ismi weeyaan ismiga oo fadlatun fadlo iyo dheeraad ah ismiga oo nakiratun nakiro ah ismiga oo jaamidun jaamid ah ismiga oo mufasirun fasiraya limaa shay inbahama qarsoomay oo min adawaati daatooyina tamyiizka waxaynu ku tacriifinay kow tamyiisku waa ismi baynu nidhi tamyiisku waa ismi waxaa inaga baxay halkaa ficilkii iyo xarafkii ayaa inaga baxay oo iyagu tamyiis noqon maayaan shardi weeyaan tamyiisku inuu ismi yahay fadlatun waa dheeraad oo fadlo ayuu noqonayaa shardiga labaad waa inuu fadlo yahay ereyga fadlo ana waxaa looga jeedaa wixii fadladii looga jeeday xaalada waa maa laysa ruknan fi lkalaam hadduu doono hadalku haba u baahdee waxa hadalka dhexdiisa aan rukni ahayn oo musnadka iyo musnadu ilayhiga aan ka tirsanayn ayaa la odhanayaa waa fadlo nakiratun waa nakiro oo macrifo ma noqon karo tamyiisku waa shardi saddexaad nakiro waa inuu yahay tamyiisku lagama yaabo tamyiisku inuu macrifo noqdo jaamidun waa jaamid oo mushtaq ma aha oo qodobkan xaaladay ku kala duwan yihiin xaaladu iyadu waa mushtaq halkuu tamyiisku ka noqonayo jaamid jaamidka waxaa loo yaqaanaa ereyga aan meelna laga soo ishtiqaaqan een ismi faacil ahayn ismi mafcuulna ahayn masd aan ahayn maxaan ku dhi amhilatu lmubaalaqa iyo ismu tafdiil iyo sifatu lmushabaha toona <clears throat> mufasiru wuxuu caddeeyaa tamyiisku limaa shay buu caddeeyaa in bahama qarsoomay oo mina dawaati daatooyina daatooyinka qarsoon ayuu tamiisku caddaynayaa ama uu inoo qayaxayaa qodobkan xaalada dhinacna way ka wadaagaan dhinacna way ku kala duwan yihiin xaaladu waa mufasir oo wax qarsoon bay caddaysaa tamyiiskuna waa mufasir oo wax qarsoon buu caddeeyaa laakiin waxa qarsoon baa kala duwan oo xagga xaalada marka la joogo sifo iyo tilmaan qarsoon xagga marka la joogo tamyiiskana daataa qarsoon oo wuxuu cadaynayaa liman bahama min adhawaat daato qarsoon haddaba kol haddii tamyiisku daato qarsoon uu caddaynayo xaaladuna sifo qarsoon ay caddaynayso iyo maa muhimadda leh ma tamyiiskaa muhimadda leh mise xaalka ayaa muhimadda leh bal hadda u fiirso waxay kala caddaynayaan xaalku wuxuu caddaynayaa tilmaan qarsoon tamyiiskuna wuxuu caddaynayaa xaalku wuxuu caddaynayaa tilmaan qarsoon tamyiiskuna daata qarsoon yaa muhiimadda xambaarsan ama muhiim ah tamyiiska waayo daata qarsoonba haddaan idhaahdo afar baan soo iibsaday afartaa daatadooda ma garanaysid haddaan afar kitaab idhaa ereygaa kitaabihi daatadii afarta ayuu inoo caddeeyey waa tamyiis afar kitaab markaad tidhaa ee daatada ogaato ayaad u baahnaanaysaa tilmaantii ama sifadii afarta kitaab inay cusub yihiin iyo inay duug yihiin baad markaa u baahnaan baabun wa tamyiizu tamyiiskii wa tamyiizu tamyiiskii weeye wa huwa tamyiisku ismun waa ismi ismiga oo fadlatun dheeraada ismiga oo nakiratun nakira'a ismiga oo jaamidun jaamida ismiga oo mufasirun caddaynaya limaa shay inbahama qarsoomay oo mina dawaati daatooyina sharaxa min almansuubaati kuwa la nasbiyo waxa ka mida atamyiizu tamyiizka ayaa ka mida wa huwa tamyiizku maaka weeyaan ijtamaca ay ku kulmeen fiihi dhexdiisa khamsatu umuurin shan arrimood shayga marka shan arrimood laga helo ayaa la odhanayaa waa tamyiiz shan arrimood baa ku kulmaya axaduhaa shantaa midkood an yakuuna sman waa inuu ismi yahay horta tamyiisku kow waa ismi maxaa inaga hadhay ficilkii iyo xarafkiibaa inaga hadhay iyo jumladii wa haanii ka labaad an yakuuna waa inuu yahay fadlatan dheeraad ka labaadna fadlo ayuu noqonayaa fadlo dheeraad buu noqonayaa ama waa fadlo ereygaa fadlada ah waxaa inaga hadhay isna waxyaabihii cumdaha ahaa sida marfuucaadkii oo kale iyo mansuubaadka qayrkoo qaarkood wa thaalithu ka saddexaad an yakuuna waa inuu yahay nakirata nakiro ka saddexaadna waa inuu tamyiisku nakiro yahay waxaa inaga hadhay halkaa macrifadii oo iyaduna tamyiis noqon mayso waraabicu ka afraad an yakuuna waa inuu yahay jaamidan jaamid shayga tamyiiska noqonaya jaamid waa inuu yahay mushtaqi baa inaga baxay oo ismigii faacil iyo ismigii mafcuul iyo waxyaabaha lamidkiihi lagama yaabo inay tamyiis noqdaan waalraabicu ka afraad an yakuuna jaamidan waa inuu jaamid yahay waalkhaamisu ka shanaad an yakuuna waa inuu yahay mufasiran mid fasiraya limaa shay inbahama qarsoomay oo mina daatooyina daato qarsoontay ayuu caddaynayaa fa huwa haddaba tamyiizku muwaafiqun wuxuu ku waafaqayaa lilxaali xaalada ayuu waafaqayaa fil umuuri umuurtiibuu ku waafaqi ahalaathati saddexda ahayd aluulaa ee ugu horraysay saddexda qodob ee hore xaalka way iska waafaqsan yihiin kow waa isminimada xaalkuna ismi weeyi tamyiiskuna ismi weeyi laba waa fadlanimada xaaladu waa fadlo tamyiiskuna waa fadlo saddex waa nakiranimada xaalku waa nakiro tamyiiskuna waa nakiro saddexdaa way iska waafaqeen wa mukhaalifun tamyiisku wuu khilaafayaa xaalada fil amrayni labada amar alakhiirayni ee ugu dambeeya labada ugu dambeeyana wuu ku khilaafayaa waxa weeye labada ugu dambeeyaa waa jaamidka iyo mufasir liman bahama min adawaad xaaladu halkuu halkuu kani jaamid ka yahay xaaladu mushtaq bay ka tahay halkuu kani mufasir liman bahama min adawaad ka yahay xaaladu waa mufasir liman bahama min alhay-aad labadaana way ku kala duwan yihiin lianna alxaala xaalkii mushtaqun waa mushtaq oo waa la ishtiqaaqday mubayinun wuxuuna caddaynayaa lilhay-aati hay-ooyin buu caddaynayaa xaalku hay-u inoo caddaynayaa wa tamyiizu tamyiizkuna jaamidun jaamid weeyi mubayinun caddaynaya lidawaati daatooyin isna waa jaami eh, jaamid mubayin oo daatooyin caddaynaya wa akharu wuquucihi tamyiiska dhicidiisa waxa ugu badan bacda almaqaadiiri maqaadiirta inuu daba dhaco maqaadiir buu tamyiisku daba dhacaa ka jariibin naklan oo kaleba weeyi ereyga jariib ihi wuxuu ahaan jiray meesha biyuhu ay maraan ee sida dooxa oo kale ah ayaa jariib la odhan jiray haddana waxaa loo isticmaalaa qayb gaara oo dhulka ka tirsan ayaa jariibka loo isticmaalaa oo jariibku qaybtaa ayuu noqonayaa haddii la xusliyana waxaa laga dhigaa toban toban kun oo xusul ayaa jariibka laga dhigaa toban kun oo xusul culimmada qaarna waxay yidhaahdeen waa saddex kun iyo lix boqol oo diraac ayuu noqonayaa ereyga jariibkiihi bay yidhaahdeen haddaba jariibka oo kale waa masaaxaadkii ama maqaadiirtii kolka waa maqaadiirta qaybta masaaxada la yidhaah weeye ka jariibi nakhlan ereygaa nakhlanhi waa tamyiis wuxuuna daba dhacay jariib jariibna waa maqaadiir wuxuuna maqaadiirta ka sii yahay qaybta masaaxada loo yaqaan wa saacin saac weeyi tamran oo timir ah ereygaa tamran ahe waa tamyiiz wuxuuna daba dhacay maqaadiir oo ereyga saaca ayuu daba dhacay saacana waa la garanayaayo waa weel wax lagu miiso ayaa saaca loo yaqaanaa wa saacin saac tamran timira waa saac timira weeye wa manaweyni laba manawan oo casalan malab ah ereyga casalanhi waa tamyiiz wuxuuna daba dhacay ereygaa manawaani aynu leenahay ama manaweyni oo sidaynu ognahay wax wax lagu miisaamo ah waxaa ragga qaarkood ay ku tilmaameen laba rodol oo kale meelaha ayay yidhaahdeen wax wax lagu miisana wuu noqdaa subaga wax lagu miisana wuu noqdaa wa manaweyni laba manawan casalan oo malaba saddexdaa qaybood waa maqaadiirta jariibi nakhlan waa masaaxo saacin tamranna waa miiskii makiilkii manaweyni casalanna waa miisaankii saddexdaasba waa maqaadiir walcadadi cadadka oo tirada ah ayuu tamiisku daba dhacaa naxu axadda cashara kowkaban koob iyo toban xidig oo kaleba weeye axadda cashara kowkaban ereyga kowkaban waa tamyiiz wuxuuna daba dhacay waa axadda cashar ereygan axadda cashar ah oo cadad ah ayuu tamyiiskaasi daba dhacay tiscun wa tiscuuna nacjatan oo kaleba weeye ereyga nacjatanihi waa tamyiiz wuxuuna daba dhacay tiscun wa sagaal iyo sagaashan oo cadada buu daba dhacay wa minhu tamyiiska waxaa ka tirsan tamyiisulcadadka ah tamyiisu kam kam tamyiiskeega ayaa ka tirsan alistifaamiyati ee istifaamiyada ah naxu kam cabdan imise addoon ayaad malagta leedahay war imise addoon baad leedahay ereyga cabdan ihi waa tamyiis cadad buuna daba dhacay oo kelmadda kam ah ayaa cadadka oo kale dee martabadiisii fadhida فأما تمييز الخبرية فأما تمييز كم الخبرية هل كم ميوك يعني أما تمييز الخبرية أم بيري تمييز كم الخبرية وي فأما تمييز كم كم تمييز كيغ الخبرية اي خبرية دا فمجرور والا جرى مفرد إساغو مفردة كتمييز المئة وبقول كتمييز كيسا أوكاله iyo wamaa fawqaha waxa ka sii sarreeya boqolka iyo waxa ka sarreeya tamiiskoogu waa mufrad majruur ah mi'ata rajulin baad odhan ama mi'ata naaqatin baad odhan waa majruur kamta khabariyada ah ayaa iyadana tamiiskeegu mufrad majruura uu yahay ow amase majmuucun waa la jamciyaa tamyiiskeega ka tamyiizi alcashara sida casharada oo kale tamyiiskeega loo jamciyo iyo wamaa duunaha waxa ka hooseeya asharo ilaa halaatha waa la jamciyaa walaka waxa kuu sugnaaday fii tamyiizi alistifaamiyati istifaamiyada tamyiiskeega waxa kuugu sugnaaday almajruurati ee lagu jarayo bilxarfi xarafka jarun jar iyo wa nasbun nasbo kamta istifaamiyada haddii xaraf jaar lagu jaro tamyiiskeegu laba weji buu yeelan in isna xaraf jaar lagu jaro iyo maya in layska nasbiyo wa yakuunu wuxuu noqonayaa atamyiizu tamyiizku wuxuu noqon mufasiran mid fasiraya linisbati nisbo mid fasiraya muxawalan oo la soo wareejiyey welibana oo muxawal ah tamyiiskii wuxuu noqon karaa mufasir linisba halkuu mufasir lidaad ka ahaa mufasir linisba buu ka noqon waana muxawal oo waa la soo wareejiyey oo waxa laga soo wareejiyey ama laga soo xawilay ama muxawalun cani lmubtada'i ama muxawalun can ilfaacili ama muxawalun can ilmafcuuli bihi washtacala ra'su madaxiibaa ololay shayban ciro ayuu ololay oo kaleba weeye ereygaa shaybanihi waa tamyiiz waxaana laga soo wareejiyey faacil oo hadda wuxuu asalku ahaa ilaahay baa xaqiiqada og washtacala shaybu ra'si buu ahaa shay baa faacil ahaa ra'sina mudaafun ilayhi bay u ahayd shaybkii baa la xadfay kadibna mudaafun ilayhigii ayaa booskeedii buuxiyey sidii maxamed ibnu maalig alfiyada uu ugu yidhi wamaa yelilmudaafa ya'ti khalafan canhu fi licraabi idaa maa xudifa waa muxawalun can ilfaacili hadda tusaalahaasi wafajarnaa waanu burburqinnay alarda arlada ayaanu burburqinnay cuyuunan ilo ayaanu ka burburqinnay markaynu nidhaahno wafajarna alarda cuyuunan ereygaa cuyuunan hiwaa tamyiiz waana muxawal waxaa laga soo wareejiyey can ilmafcuuli bihi wuxuu ahaa wa wafajarna cuyuuna alardi cuyuuno oo mafcuula baa la xadfay alardi oo mudaafun ilayhiga halkii mafcuulka fadhiisatay mansuub baa laga dhigay siduu isagu mansuubka u ahaa kadibna ibhaan baa nisbadii galay waxa loo baahday tamyiiskii xagga dambaa la dhigtay ana akharu minka maalan ana aniga ayaa akharu badan minka adiga maalan xagga hantida ereyga akharu waxaa weeye ismu tafdiil maalanta ka dambaysaana waa tamyiiz tamyiizkaa waxaa laga soo wareejiyey muxawalun cani mubtada'i oo xagga u horraysuu xigay anadaasina ya-yar bay ahayd asalku wuxuu ahaa maalii akharu min maalika maalkaygaa maalkaaga ka badan haddaad tidhaa anaa kaa badan laakiin oo ana akfaru aad anaa kaa badan oo seedaadu uga badan tahay qof baa tahay ma toban baa tahay maadan qof uun ahayn kolkaa xaqiiqada waxaa laga hadlayaa anaa kaa badan markaad leedahay adigu kama badnide waa xoolahaaga ama quruxdaada ama hantidaada ama ubadkaaga dhinacaasaad ujeeddaa ana aniga ayaa agharu badan minka adiga xaggaaga maalan xagga maalka waxaynu doonaynaa culimo ereyga maalan ihi waa tamyiiz maalan waa tamyiiz tamyiiskaasi wuxuu ka yimid mubtade wuxuu ahaa maalii akharu min maalika maalka hore ayaa la xadfay markii maalka la xadfay kadibna ya-dii ayaa damiir munfasila noqotay oo mubtade iska ah maalkiina xagga dambaa la dhigay isagoo tamyiiza ow hayr muxawal buu noqon ow hayra muxawalin muxawal hayrkiibuu noqon sida imtala'a alinaau weelkii wuu buuxsamay maa an ayuu ka buuxsamay ereygaa maaan ihi waa tamyiiz tamyiiskaasi waa tamyiisu nisbo tamyiisu nisbahaasina waa hayru muxawal meel laga keenayba ma jirto imtala'a alinaa'u weelkiibaa buuxsamay maa'an biyuu ka buuxsamay faacil kama dhigi karno oo odhan maysid imtala'a maa'ulinaa'i biyuhuma iyagaa buuxsamaa biyu iyagaa wax buuxiya laakiin iyaguma buuxsamaan imtala'a alinaa'u maa'an waqad yu'akidaani way adkaynayaan labaduba mas'aladan wuxuu kaga hadlayaa xaal iyo tamyiis buu isku soo qabtay waqad yu'akidaani inay adkeeyaan baa la arkaa xaalka iyo tamyiisku walaa tacsow ha fasahaadinina fil ardi arlada dhexdeeda ha fasahaadinina mufsidiina idinkoo fasahaadinaya ereyga mufsidiin waa xaalo caamilkiisuna waa tacsow oo waa fasahaaduun xaaladaasi maanta waa mu'akido laakiin mu'asise ma aha wa qowluhu iyo gabayaaga qowlkiisii waa abi aalib baan filayaa inuu yahaye rasuulkuu tilmaamayayoo wuxuu yidhi min khayri adyaani alberiyati diinan min khayri adyaani alberiya makhluuqa oo dhan diinihiisa tii ugu khayrka badnayd diinan diin ahaan ugu khayrka badnayd buu nebigu noola yimid haddana ma rumaynina waad og tahay wuuni diintiisiina wuxuu u qirayaa inay tahay diinun diintii ugu khayrka badnayd ereygaa diinan ee xagga dambe ku qoran waa tamyiiz mu'akid buuna noqonayaa wa minhu waxa ka mid a markaa bi'sa alfaxlu faxluhum faxlan baa ka mida waa gabayaa bi'sa xumaa alfaxlu qoodhu faxluhum qoodhoodaan caayayaaye faxlan qoodhnimo u xumaa buu yidhi xa'duu fadxiyey kaygani faxlanta xa'du ma fadxisnee way reeban tahay khilaafan waxaan khilaafaynaa lisibaweyhi sibaweyhi baynu khilaafaynaa oo sheekha sibaweyhi la yidhaa mas'alada sidaa isagu kama qabo halkaa ayaynu kaga baxnay matnigii sharaxa uunbaa inoo dhiman oon eegi doonnaa balada sheekhu sharaxa siduu u soo dhigo التمييز تمييز ضربان ولا بقى يبود مفسر متفسر يلي مفرد مفرد يو مفسر متفسر يلي نسبة النسبة inuu yahay mufasirun limufradin iyo inuu yahay mufasirun linisba labadaa mid ahaan weeyi mufasirun limufrad ama mufasirun linisba mufasirun limufradin iyo mufasirun linisba labadaasuu noqonaya atamyizu tamyiizku darbani waa laba qaybood mufasirun mid fasiraya limufradin mufrad iyo wa mufasirun mid fasiraya linisbati nisbo fa mufasiru lmufradi mufradka ka fasiraya lahu waxaa u sugnaaday madaanun meelo yaqacu uu dhaco bacdahaa dabadeed axaduhaa midkood almaqaadiir waa maqaadiirta waxaa loo yaqaan waa saddex arrimood wa huwa cibaara waxaa looga cibaareeyaayoo looga jeedaa can halaaati umuur almisaaxaad masaaxadaha waa looga jeedaa oo waa kow ka jariibi naklan oo kaleba weeye jariib timira walkayli iyo miiska ka saacin tamran oo kaleba wey saac timira walwasni iyo miisaanka ka manaweyni casalan oo kaleba weeyi laba radaloo ma laba athaani ka labaadna alcadadu waa cadadka ka axadda casharati dirhaman koob iyo toban dirham oo kaleba weeyi wa minhu waxaa ka tirsan qowluhu tacaala ilaahay qowlkii innii anigu ra'aytu waxaan arkay أحد عشر كوكبا كوبي طبا حدق وهكذا ساسو كرونبو أهان حكم الأعداد أعداد حكم كيغو من الأحد عشر كوبي طبا لقب اللابو إلى تسعة وتسعين سقالية سقاشا لقاقارو وقال الله تعالى ألا أيا يري إن هذا كان أخي وولالكي له وحا أسقا تسع وتسعون نعجة سقال إيا سقاشا لحاض وفي الحديث حديثكي وحا كسقنا إن لله إلهي وحا أهاضي تسعة وتسعين اسما سقال إيا سقاشا اسمي وفهم وحا لغا فهمي من عطف عضف كيغا في المقدمة مطنغ ير أن اسكو عطفي العدد عددك على المقادير أنكو عطفي أنه عددك ليس إنو أهين من جملتها جملة مقادير تإنو نكمض أهين وهو يسوي قول أكثر المحققين muxaqiqiinta badankooga qowlkoogii weeye lianna almuraada ka looga jeedo bilmaqaadiiri maqaadiirtu maa lam turad waa ka aan la soo aroorinin xaqiiqatuhu xaqiiqadiisa maa lam turad waa ka aan loo jeedin xaqiiqatuhu xaqiiqadiisa bale miqdaaruhu baa loo jeeda xaqiiqadiisa looma jeeda qiyaastiisa bal xataa inahu isaga tasixu waxaa asaxaysa idaafatu lmiqdaari miqdaarka in loo idaafeeyo ilayhi xaggiisa walayse alcadadu cadadkuna kadaalika sidaas oo kale ma aha alaa taraa war miyaadan arkayn ama miyaadan ogeyn annaka taquulu inaad adigu odhan annaka adigu taquulu inaad odhan cindii waxa agtayda ah miqdaaru ridlin rodol miqdaarkii iyo qiyaastii zaytan oo zaliida ereyga miqdaar ah ayaa rodolka loo idaafaynaya ilin rodolku maqsuud maahee walaa taquulu odhan maysid cindii waxa agtayda ah miqdaaru cishriina labaatan qadarkood rajulan oo nin odhan maysid ilaa calaa macnan aakhara macno kale inaad uga jeedo mooyaane macno kale inaad uga jeedo mooyaane suurtagal maaha macnaha kale looga jeedaana waa inuu nin qurihii kula joogo ama wax ka badan oo laakiin labaatan iska caabinaya labaatan iska caabinaya wa min tamyiizi alcadadi tamyiizulcadadka waxaa ka mid a tamyiizu kam alistifaamiya kamta istifaamiyada ah tamyiiskeega ayaa ka mid a wadaalika kaasina lianna kam kelmadda kam ihi fi lcarabiyati af carabiga dhexdiisa kinaayatun waxaa lagaga kinaayoodaa can cadadin tiro majhuulin majhuul ah majhuuli ljinsi jinsigeega aan la garanaynin walmiqdaari iyo qiyaasteeda toona wahiya iyadu calaa darbayni waa laba qaybood istifaamiyatin mid istifaamiye ah, oo bimacnaa ayi cadadin tiradee ah wayastacmiluhaa waxaa isticmaala man yas'alu qofka su'aalaya can kamiyati shayi shayga imisadiisa wa khabariyatin iyo mid khabariye ah oo bimacnaa kasiirin wax fara badan looga jeedo wayastacmiluhaa waxaa isticmaala man yuriidu ninka doonaya aliftikaara faan iyo wa tagsiira wax fara badan منصوب ولا نصبيا مفرد وانا مفرد تقول واحد أوران كم عبدا إمي سأدون أياد ملكت لهذا وكم دارا إمي سأقري أياد بنيت لستي وتمييز الخبرية خبرية تمييز كيغنا مخفوض ولا خفضيا دائما ولقيت ثم تارة مر يكون وحو نقول تمييز كم تمييز كاسي مجموعا مثل جمعيي ka tamyiizi alcasharati casharada tamyiiskeega oo kale iyo famaa duunahaa wax ka badan waa tamyiiska khabariyada taquulu waxaad odhan kam cabiidin addoommo badan ayaan malagtu leeyahay waa khabariyadii kam cabiidin addoommo badan imise addoon ma aha waa addoommo badan ayaan malagtu leeyahay kamaa taquulu sidaad u odhanaysid casharata acbudin toban addoon ayaan malagtu leeyahay wa halaasata acbudin saddex addoon ayaan malagtu leeyahay wataaratan marna yakuunu wuxuu noqon mufradan mufrad buu noqon ka tamyiizilmi'ati mi'ada tamyiiskeega oo kale ah iyo famaa fawqaha waxa ka badan taquulu waxaad odhan kam cabdin addoommo badan ayaan malagtu anigu milkiyey kamaa taquulu saaad u odhanaysid mi'ata cabdin boqol addoon ayaan malagtu milkiyey wa alfa cabdin kun addoon ayaan malagtu milkiyey wa yejuusu waxa bannaan khafdu tamyiizi kam kam tamyiiskeega in la khafdiyo alistifaamiyati ee istifaamiyada ah idaa dakhala markuu galo calayhaa iyada dusheeda xarfu jarin xaraf jaar taquulu waxaad odhan bikam dirhamin imise shilin ayaad ishtarayta ku soo iibsatay waalkhaafidu ka khafdinaya lahu tamyiiska dirham ah waa min kelmad min ah mudmaratun tiyoo la idmaaray lal idaafatu idaafadu ma khafdinayso khilaafan waxaynu khilaafi lizajaaji sheikha zajaaj athaaliu mas'alada saddexaad oo min madaani tamyiiz min madaani tamyiizi lmufrad tamyiizulmufradka meelihiisii ihi maa dalla waa ka kutusiya calaa mumaahalatin isku mid noqosho naxwu qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkii oo kaleba weeyi walow ji'naa haddaan la nimaad bimidlihi isagoo kale mededan oo meded ah ereygaa mededan waa tamyiiz wuxuuna daba dhacay bimili mumaathaluu daba dhacay oo mili ah wa qowlihim hadalkoogoo kale inna lanaa waxaa noo sugnaaday amhaalaha iyagoo kale ama iyadoo kale ibilan oo geela ibilan waa tamyiiz ilan imhaal buu daba dhacaye alraabicu mas'alada afraad maa dalla waa ka ku tusiya calaa muqaayaratin wax isku qayr noqday buu ku tusinayaa naxu inna lanaa waxaa noo sugan hayrahaa kayrkeed baa noo sugan ibilan oo geel ah ow shaa'an ama adhi ah waa muqaayaro iyo wamaa ashbaha daalika waqad ashartu waxaan ku ishaaray biqowlii odhaahdayda wa akharu wuquucihii aan idhi dhiciddiisa inta ugu badan ilaa anna tamyiiza almufrad tamyiiska tamyiisulmufradki ihi laa yakhtasu inuuna ku khaas ahayn bilwuquuci dhicid bacda almaqaadiiri maqaadiirta dabadeed uu dhaco ومفسر النسبة نسبة كفسر يا على قسمين لبو قيب سمي محول مد ميل لغا سو وريجيي iyo غير محول مد ميل لغا سو wareejin فالمحول كمحول كإلا سو wareejiyay على ثلاثة أقسام صدح قيبود ويه محول مد لغا wareejiyay عن الفاعل فاعل نحو واشتعل وحا أولولي الرأس مدحا أولولي شيبا عرب لأولولي إليك شيبا هو تمييز ereyga arra'su ihina waa faacil tamyiiskani faacil buu ka yimid wuxuuna ahaa washtacala shaybu ra'si asluhu wuxuu ahaa ishtacala shaybu ra'si fa jucila almudaafu ilayhi halkaa jacale uu yidhi jucile ayaa ka fudud fa jucila waxaa laga yeelay almudaafu ilayhi faacilan baa laga yeelay waalmudaafu mudaafkana tamyiizan baa laga yeelay ow amase muxawalin waxaa laga soo wareejinayaa can ilmafcuuli mafcuul baa laga soo wareejin naxwo fajarnaa waanu burburqinay alarda arlada ayaanu burburqinay cuyuunan ilaanu ka wada burburqinay haddaba wafajarnaa markaan idhaahno cuyuunan taasaa tamyiiza mafcuul bayna ka timid asluhu wuxuu ahaa wafajarnaa cuyuuna alardi fa nafcalu waxaan samaynaynaa fiihi dhexdiisa midlamaa kii oo kale dakarna aan soo sheegnay wa muxawalin iyo mid laga soo wareejiyey can mudaafin mudaaf wa muxawalin mid laga soo wareejiyey can mudaafin mudaaf hayrihimaa iyaga kayrkood ah waa mubtadaha kii loo yaqaanay wadaalika kaasi bacda afcaali tafdiil afcalu tafdiilka dabedi ayuu ahaaday ma bacda buu halkaa yidhi mise qabla buu yidhi bacda buu ina wada yidhi sow maaha waa tamiiska intuu noqday buu bacdo yahay laakiin qabla tamiis qabla buu ahaa wadaalika kaasi bacda afcaali tafdiil afcalu tafdiilka dabadii buu ahaaday almukhbari bihi khabarka looga dhigay camaa mid huwa isagu muqaayirun ka soo hor jeeda ama ka duwan litamyiizi tamyiiska wadaalika kaasi ka qawlika weeyaan zaydun zayd baa agtaru badan minka xaggaaga cilman ereyga cilmanhi waa tamyiis mubtad mubtaduu ka yimid wuxuu afcalu tafdiilku waa agsar wuxuu khabar u yahay wax cilmiga muqaayir oo zayda asluhu wuxuu ahaa haddaba cilmu zaydin zayd cilmigiisa ayaa agaru ka badan min cilmika wa ka qowlihi tacaala oo kaleba weeyi ana aniga ayaa agaru badan minka adi xaggaaga maalan maalka wa acazu cizi badan nafaran guruubka fa in kaana haduu yahay alwaaqicu ka dhacay bacda afcali tafdiil afcalu tafdiilka ka daba dhacay haduu yahay huwa caynulmukhbari canhu ka khabarka loo noqonayo mubtadaha cayntiisii wajaba waxa waajibaya khafduhu in lagu khafdiyo bilidaafati idaafo ka qowlika maalu zaydin zayd maalkiisu akharu wuu badan yahay maalan maal ahaan ereygaa maalantaasaa lagu leeyahy maadaama mubtadaha oo maala naftiisii wi hala khafdiyo oo maxaa la odhan maalu zaydin zayd maalkiisu akharu maalin akharu maalin halkaa waxaa fiican ba inu yidhaha dee maalu zaydin akharu maalin akharu maalin maalin maydin yidhi yuu akharu maalin yidhi sax idinkaa saxan markaa ah. annaga akharu maalan buu leeyahy oo farxatayn buu keenayaa ilaa in kaana inuu yahay afcalu tafdiili afcalu tafdiilku mudaafan mid la idaafeeyey ilaa hayrihi kayrkii loo idaafeeyey mooye oo dee laba mudaafun ilayhi ma wada qaadan karo fa yunsabu markaa waa la nasbin naxw zaydun zayd akharunnaasi dadka isagaa ugu badan maalan xagga hantida zaydun akharunnaasi maalan markuu ina yidhi tusaalahani waa khalad maalu zaydin buu ahaa maalu zaydin mise ma zaydinun buu yidhi maalu zaydin buu idin yidhi kii naasaa saxan maalu zaydin zayd maalkiisu akharu naasi dadka ka ugu badan weeyi maalan maal ahaan kolkaa waxaa la rabaa maalan tan iyo mubtaduhu inay isku mid noqdaan baa la rabaa waqad yaqacu inuu dhacaa la arkaa kullun mid kaste oo min alxaali xaalka iyo wa tamyiisi tamyiiska ihi mu'akidan isagoo adkaynaya hayra mubayinin aan caddaynayn lihay'atin hay-o walaa daatin iyo daata toona hay-o iyo daata toona inuuna caddaynin mihaalu daalika kaa tusaalihiisu filxaali xaalada qowluhu tacaalaa weeyi walaa tacsaw ha fasahaadinina fil ardi arlada dhexdeeda mufsidiin idinkoo fasahaadinaya waa xaaladii uma wallaytum waad jeedsateen mudbiriin idinkoo dhabarka jeedinaya wa yowma maalin ubcasu laysoo saarayo xayan anigoo nool fatabasama wuu u dhow la caddeeyey daaxikan isagoo qoslaya wa qaala shaaciru gabayaabaa gabay tiriyo wuxuu yidhi watudii'u fii wajhi dalaami muniiratan ka jumaanati albaxri yisulla nidaamuhaa watudii'u way iftiimaysaa fii wajhi dalaam habeenka madow wejigiisa muniiratan iyadoo kaa haysa ka jumaanati albaxriyi jawhartii badda ayaabad moodaa ama jawhartii badda ayaad moodaa oo sulla la siibay nidaamuhaa nidaamkeegii jawhartii badda oo galka laga saaray baabad moodaa buu yidhi siday u dhalaalayso haddaba wa tudii'u fii wajhi dalaami muniiratan muniiratan waa xaalo caamilkuna waa tudii'u waa isku macno tawkiid bay faa'iidaynaysaa markaa ومثال ذلك كاتسالهيسا في التمييز تمييز كدحديس مركو يحي قوله تعالى وإلهي قولك إن عدة شهور بلاها تردود عند الله إلهي أكتيسا إثنى عشر شهرا واللبية طبان بلاد إثنى عشر شهرا إريق شهرا أه أيين أجدنا إريق شهرا أه أيا تمييز كي أه إن عدة شهور عند الله ithnaa cashara shahran ithnaa cashara qura haddii lagu daayo xagga horena shuhuur ay ka xigaan shuhuur iyo shahri way istawkiidinayaanuun wawaacadnaa waanu u yaboohnay muusaa muuse waxaanu u ballan qaadnay halaathiina soddon leylatan habeen wa atmamnaaha waxaanu ku darnay bicashrin toban fatama wuxuu ku dhammaystirmay miiqaatu rabbihi rabbigii wakhtiyeyntiisii arbaciina leylatan afartan habeen arbiciin inay taa waa iska caddahay ba leylatan wa qowlu abi aalib abi aalib oo nebiga adeerkiiyo qowlkiisii oo kaleba weeye walaqad calimtu biana diina muxammadin min khayri adyaani lbariyati diina walaqad calimtu wuu dhaartay godna wuu ku daray cilmina wuu keenay waa saddex tawkiid laamkani qasam buu ka taagan yahay walaqad godu xaqiiqay faa'iidaynaysaa calimadu waa male ma waan dhaartayo xaqiiqo waxaan u ogahay buu yidhi bianna diina muxammadin nebi maxamed diintiisu min khayri adyaani alberiya makhluuqa diimihiisa ta ugu khayrka badan inay ka mid tahay diinan diin ahaaneed ereygaa diinana weeye haddana kuma islaami karo iminka intaa uu sheegay walaqad calimtu bianna diina muxammadin kuma islaamayo hamoodin inuu ku islaamayo waayo dee waxaynu ogeyn shahaadataynka in culimmadu ay shardi ka dhigeen ama laysku khilaafay un lafdu ashadu iyo kayrkeed unbaa laysku khilaafay markuu sii dhimanayeyna rasuulku waa kiide u tegey lahaa qul laa ilaaha ila allah walaqad calimtu waxaan yaqiiniyey oon ogaaday bianna diina muxammadin nebi maxamed diintiisu min khayri adyaani alberiya makhluuqa diinihiisa ta ugu khayrka badan inay tahay diinan diin ahaan waa diinan taasaa tamyiisa tawkiidun weeyaan wa minhu waxaa ka tirsan qowlu shaaciri gabayaaga qowlkiisa nin gabayo ah ayaa gabay tiriyey waa jariir wuxuu caayayaa akhdal akhdal waa nin nasraani oo gaal ah oo qabiilka reer taqliib ka soo jeeda kolka reerkoogii buu caayayaa isaga afka uu ka daayay oo beri hore wuxuu yidhi inta la yidhi maxaad akhdal u caayi weyday ayuu yidhi doofaarku cunayo iga daa kol hadduu doofaarka cuno isaga waa nasraani buu ah ma ogtahay iskaga khasaarin maayo buu yidhi kaa wuxuu yidhi markuu ka gabayga tirinayey wataklabiyuuna bi'sa alfaxlu faxluhumu faxlan wa ummuhumu zallaa'u min diiqu wataklabiyuuna nimanka ree taglib bi'sa xumaayey alfaxlu qoodhi xumaa faxluhum waa qoodhooday alla nimanku qoodh xumaa buu yidhi reerkaa laba dhinac baan ka caayayaa buu yidhi qoodhay ka soo jeedaan waa aabbahood iyo awowgood alla reerkaa reerka aabba xun buu yidhi waa ninnimo iyo qoodhnimo adduunka ilaahay wuxuu abuuray wixii ugu qoodha xumaa weeyaan buu yidhi waa kow xagga hooyadana uu ka caayay oo wuxuu yidhi wa ummuhumu hooyadoodna zallaa'u min tiiqu waad aragtaa dumarka aad baa loogu caayaa halkan iminka uu zallaa'u ina yidhi ama mintiiquba uu keenay waa eray ceeb a ama cay a oo aynu ognahay waxaa jira dumarka dhuudhuuban soo maadan arag ee maryuhu ay u qaban waayaan ama googarada iyo waxyaabaha ay xidhanayaan ay u qaban weydo miskoogu ee laba lugood oo taagtaaganuuna ayaa la yidhaha waa zallaa waa bilaa badhi ama bilaa misig ama wax alla wax marada qabanaysaaba ma jiro waa laba lugood haddii la yidhahdo googarada loo xidho de way ka siimani uun wuxuu idhi zallaa waa taa mindiiq waxa weeye hadaba ereyga mindiiq ihi mindiiq waxa weeye dumarkaasi waxay sameeyaan qaarkood intay maryo caadiya sameeyaanay ururiyaan isku xidhxidhaan ay halkaa dhexda caadi ugu xidhaan markay dhexda marada ku xidhaan ayay kadibna ka soo dul xidhanayaan kolkaa mindiiq halkanay wax ku guraysaa weeyi si loo moodo inay misko leedahay ama badi leedahay wa taklabiyuuna nimanka reer taklib bi'sa xumaayey alfaxlu qoodhi xumaa faxluhum qoodhoodaanu caayaynaaye faxlan qoodhnimo u xuna xumaa ereygaa faxlan baa tamiisa wa ummuhum hooyadoodna zallaau waa mid aad u siibane ah oo miska dhuudhuuban mindiiqu oo haddana cubto oo wax ku gurta meeshaa si ay dee buurni u raadiso wa sibaweyhi raxmatullaahi calayhi yemnacu wuxuu manciyey an yuqaala in la yidhaah nicmo rajulu rajulan saydun oo tamyiis in loo sameeyo nicmadan ayuu diidayaa marka faacilku uu daahir yahay wa ta'awalu waxay ku awileen faxlan oo filbayin calaa annahu xaalun inuu xaalo yahay mu'akidatun adkaynaysa wa shawaahidu deliilada buu ku yidhi calaa jawaazi almas'ala mas'alada bannaanideeda loo deliishanayaa kasiiratun aad bay u fara badan yihiin falaa xaajata baahi looma qabo ila ta'wiili ta'wiilka siba weyhi sheegayo wa dukhuulu tamyiizi tamyiiska gelidiisa fii baabi nicmo wa bi'sa nicmo iyo bi'sa baabkeega tamyiis inuu galaa aksaru wuu ka badan yahay min dukhuuli lxaal xaal inuu meesha yimaado wuxuu yidhi faclanta xaalo iga dhigo oo waxaa la yidhi horta nicmo iyo bi'sa maxaaladan aad ku cararaysaa fara badan mise tamiiskaad ka cararayso waxaa la yidhi tamiiskaa badan maxaad uga carari buu leeyay siba weyi markaa ibnu hishaam baa leh wa dukhuulu tamyiisi tamiiska gelidiisa fii baabi nicma wa bi'sa nicmo iyo bi'se baabkeega uu galo akharu isaga ka badan min dukhuuli lxaal xaalka gelidiisa in sha allahu tacaala cashirkeenni halkaa ayuu inoogu joogaya wallahu subxaanahu tacaala